بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رsuuل الlah وعلى آliه وصaحبه أجمaعين وبعد waxaan soo bilownay kitaabkii ahaa xadيiqة التصريف لcبدiرحمن الزaylعي رaحimه الlah qاla الناظم رaحimه الlah baabu أبنية الفعل المجرد وتsاarيفه yaعni kani baabu yahay أبنية الفعل المجرد wa تsاarيفihi ficilka mujaradkaa abniyadiisa awsaantiisa iyo wa tasaariifihi ficilka mujaradka tasaariifta markaa ficilka mujaradka tasaariifta uu leehay abniyadu waa awsaanta wey alabniya haddaad maqasho macna awsaan baa loo jeedaa abniyat lficli bimacnaa awsaanuhu waa wasniyadiisa wey almujaradna waa ficilka ziyaadaysan la socon tasaariifta uu sheegayana markaa in mudaarac laga dhigo weeyaan lanna tusaalayaasha uu keeni doono waa yani markaa maadi marka in mudaaric laga dhigo weeyaan abwaabtuna waxay qeyb ka noqonayaanoo oo yani markaasi ka qeyb qaadanayaan xagga fahanka ayay ka qeyb qaadanayaan samakshari wuxuu ohanayaa kutubta waxaa loo baabeeyey abwaab loogu sameeyey lianna alqaari'a ida khatama baaban wa sharaca fii baabin aakhar kaana anshad yacni qofka akrinaya kitaabka haddii baab uu dhammeeyo oo baab baab kale uu gudo galo wuxuu ka helayaa arrinkaa nashaad iyo firfircooni baabkaa baabka xooga markuu dhameeyana nashaad buu helayaa yani inuu korukac inuu yani markaa samaynayo ayuu ka fahmayaa waa sida musaafirka oo kale leeyahay mar kasta uu jaro farsakh bimacnaa masaafo mucayana markuu jaraba wuxuu dareemayaa in yani socodkiisii uu meel fiican gaarsiiyey mar dhowna uu tegi doono meeshii markaasi uu socday wuxuu liannahu ashalu fi wujdaan almasaa'ili yacni markaad doonayso inaad hesho masaaishana ishana taasaa u fudud oo kitaabku markuu yahay mubawab abwaab markuu leeyahay haddaad masale doonayso inaad ka eegto baabkay tahay baad ogaanaysaa kadibna baad eegeysaa laakiin hadduusan abwaab lahayn oo kitaabku saa usii daysan yahay meelaad ka bilowd meelaad u raasa garan maysid ayib wa adcaa lixusni tartiibi wanadmi taasaana markaas xagga tartiibka iyo nadmiga iyo kalaamku inuu kalaam isku beegbeegana taasaa markaasi u yeeritaan badan marka sharaxa ayuu ku sheegay baabkaas laakiin matniga kuma sheegin marka sharaxii matnigu asagaa wada leh marka wuxuu baab ka dhigtay ficilka mujaradka awsaantiisa ayib iyo awsaantaasi tasaariifta marka ay leeyihiin awsaantaa tasaariiftooda ayuu markaa inoo sheegaya waclam biana alficla darbaani mujaradun masiidu fiihi haakada ishtahar fawalu cindahumu qismaani rubaaciyun hulaasiyun fahaani bifacala aw facila aw facula wa awalu qad infarad bifaclala wuxuu sheekhu raximah llah waclam waxaad ogaataa biana alficla ficilkii darbaani laba qaybood weeye mujaradu mujarad weeye wamasiidu fiihi waa mid wax lagu ziyaadiyey haakadaa sidaasuna ishtihara ku caanbaxay fa awalu kan hore cindahum cinda sarfiyiin sarfiyiin agtooda xaalu ku sugnaaday qisman laba qaybood weeye rubaaciyun rubaaci weeye wa hulaahiyun hulaahi weeye waa rubaaci iyo hulaahi fahaani ka labaad oo hulaahiga ah istaqara wuxuu ku sugnaaday bifacala facalu ku sugnaaday aw facila facilu ku sugnaaday aw facula faculu ku sugnaaday wa awalun kan hore oo rubaaciga ah qad infarad wuxuu la gaar noqday bifaclala faclalow la gaar noqday wuxuu ka warramayaa sheikhu raximah llahu tacaala ficilka in loo qaybiyo mujarad iyo masiidun fiihi mujaradku waa midka kelmadaha xuruuftu ka kooban yahay wax ziyaada aysan la socon mujarad baa la yidhaahdaa mujarad waa kii laga dhartiray maxaa laga dhartiray can ziyaada ziyaado lama socoto masiidun fiihina waa midka xuruuf dheeraada ay la socdaan oon ka mid ahayn usuululkelima marka awlan waa inaad fahamtaa mujarad iyo masiid maxay kala yihiin mujarad yani waa can ziyaada ziyaada laga dhartiray maanaa ziyaada mu wato wey masiid ay masiidun fiihi waxbaa lagu kordhiyey usuushii dheeraad buu wataa saasuuna ku caanbaxay saa markuu inoogu sheegay ayaa wuxuu odhanayaa kan hore mujarad iyo masiid buu sheegay ka hore labadooda waa mujaradkii wey sarfiyiin agtooda laba uqaybsamaya mujaradki waa laba uqaybsamaya ayib labada qabeed maxay yihiin rubaaci iyo hulaathi rubaaci macna waxaa loo jeedaa afar xaraf ka kooban yahay afar xaraf oo usuula ayuu ka kooban yahay waxaa la odhanayaa arubaaciy mujarad baa loodhanaya arubaaciy lmujarad waa afar xaraf waana mujarad oo ziyaado lama socoto wa hulaaثiyun hulaaثi bimacnaa saddex xaraf oo usulu ka kooban yahay waa hulaaثi mujarada la ohanaya hulaaثi mujarad ah iyo rubaaci mujarada ah. rubaaciyun wa hulaaثiyun waa mid afar xaraf ka kooban iyo mid saddex xaraf ka kooban intuba wada usuul maadaama mujarad uu sheegay labadaa qaybood markuu inoogu qaybiyey mujaradkii ee wuxuu leeyahay mid kasta wuxuu inoo sheegayaa imisa wasni buu leeyahay mid kasta imise wasni buu leeyahay fahaani haaniga uu sheegay waxaa weeyaan markuu rubaaci iyo hulaahi sheegay inay u qaybsamayaan midka labaad yacni waa hulaaigii wey ka labaad uu sheegay waxaa weeyaan hulaaigii wey hulaahiga awsaantiisu waa saddex wasni weeyaan maxay yihiin waa facala waa facila waa facula saddexdaa wasni ayuu leeyahay hulaaigii ayib saddexdaas marka looma jeedo waa saddex ficil oo keliya looma jeedo waa awsaanta miisaanka la saaraya ficilka hulaahiga oo yani markaa mujaradka saddexdaa wasni weeye laakiin kelmadaha uu yeelanayo iyo afcaasha uu yeelanayo aad bay u fara badan yihiin aada bay u fara badan yihiin facala keligeed intaasoo wasni bay leedahay oo yani sidaa ku imaanaysa daraba qatala kataba fataxa qaraa way fara badan yihin kuwaas waa amiladii waa tusaalayaashii wey laakiin dhammaantood miisaanka la saaraya muxuu yahay waa facala wey maadaama sarfiyiintu ay wax ku wasnaan fa iyo cayn iyo laam ay ku wasnaan ficilka hulaasiga marka la joogo awsaanta ulehe lagu miisaamo waa saddex weeye ka koobaad waxaa weeyaan facala facaladaasi waa miisaanka wax la saarayey laakiin waxa la saarayo way farabadanayaan intaasoo ficil oo markaasi sidaa ku imaanaya ayaa waa la ohanaya kulluha calaa wasni facala la ohanaya qara'a calaa wasni facala kataba calaa wasni facala ayib kharaja calaa wasni facala nadara calaa wasni facala marka maxaa farabatay amiladii iyo afcaashi way fara badan yihiin laakiin miisaanka la saarayo waa facala wey kaas waa mid ka labaad waxa weeye oo hulaaiga ka mida awsaantiisa ah waa faacilha fa iyo cayn iyo lamka waa laga cabiraya laakiin maxaa iskhilaafay xarakadii baa iskhilaaftay kii hore wuxuu xarakaysnaa xarafka koowaad wuu fadxisnaa ka labaadna wuu fadxisnaa ka ugu dambeyna wuu fadxisnaa laakiin kani muxuu ku khilaafsan yahay xarafka hore waa fadxisan yahay laakiin ka labaad baa kasrisan ka saddexaadna waa fadxisan yahay khilaafku waxaa weeyaan u dhexeeya kani kii hore kii hore xarafka dhexe oo caynka la yidhaahdo ayaa markaasi fadxisnaa kana caynkiibaa kasrisan isaguna waxaa ku imaanaya intaasoo kelmadood baa ku imaanaya samica calima ayib wahila wagila waria dhammaantood waxay ku imaanayaan facilay ku imaanayaan laakiin miisaanka la saari waaxid weeyaano waa fa iyo caynka laamkaas cayntuna ay kasrisantahay laakiin amilada lagu tusaalayn karo aad bay u tira badan yihin ayib wasniga saddexaad wuxuu noqonayaa facula wasniga facula ah waa wasniga saddexaad weeyaan waxaa iskhilaafay oo labada hore wuxuu kaga yani ku khilaafsan yahay xarakada saaran fada xarakada saaran way ka midaysan yihiin laamka xarakada saaranna way ka midaysan yihiin lakiin maxay isku khilaafsan yihiin xarakada caynka saaran oo kii koobaad waa la fadxiyey kii labaadna waa la kasriyey kii saddexaadna waa la dami waa facula faculadaas marka waxaa ku imaanaya kelmado badan baa ku imaanaya karuma sharufa yani kelmada fara badan baan ujeedaa halkan marka waxaa nooga soo baxay ficilka hulaaiga awsaantiisu miisaanka hulaaiga lagu miisaamo ficil kastoo saddex xaraf ah xuruuftaasna ay wada usuul yihiin miisaanka la saaro waa saddex wasni weeyaan waa facala waa facila waa facula wey mid afaraad ma leh qaar baa mid afaraad ku daray oo waxay ku dareen ficilkii majhuulka ahaa bay ku dareen sida duriba qutila shurifa yani markaasi kaasay ku dareen kaa laakiin yani markaa ka mid maaha ayib ibn malik raximah llahu tacaala alfiyadiis uu ku daraya wasid naxwu dumin buu ohanaya wasid naxwu dumin waxaad kordhisaa dumina bimacnaa fucila oo muqayru siqa ziyaadi markuu sheego facala iyo facila iyo faculo markuu sheego ayuu wuxuu ohanaya waxaad ku ziyaadisaa fucila oo awalka la daminayo ku ziyaadi awalka la daminayo caynkana la kasrinayo laakiin sida markaasi sarfiyiintu ay ku tageen jumhuurkoodu waxaa weeyaan in ficilka ulaaiga ah, awsaanta uu leeyahay saddexdaas ay yihiin laa taziidu walaa tanqus kamana ziyaado kamana badato ayib intaa markuu saa inoogu sheegay ficilka ulaaiga awsaantiisii ayaa wuxuu inoo sheegayaa ficilkii rubaaciga ahaa awsaanta uu ku imaanayo awsaanta uu ku imaanayo ayuu inoo sheegay wuxuu noo sheegay ficilka rubaaciga hal wasni buu leh halka wasni muxuu yahay waa faclala badu waa yani bisabab wasni ba ugu darayaa waa faclala faclala alifkaa dambena linadmi buu ugu darayaa faclala waa fa iyo cayn iyo laba laam wey ayib anagii soo marnay marka kelmaddu marka miisaan la saarayo hadday yihiin xuruufta ka kooban tahay wada usuul hadday yihiin saddex xarafna yihiin xarafka koowaad maxaa laga cabiraa fa xarafka labaadna maxaa laga cabiraa cayn ka saddexaadna maxaa laga cabiraa lam baa laga cabiraa waxaana loo xarakaynayaa kelmadda miisaanka la saarayo oo awalkeedii fada laga cabiray oo xarafkeedii labaad caynka laga cabiray oo ka saddexaad laamka laga cabiray waxaa loo xarakaynayaa marba waxaad miisaanka saarayo si u arakaysan yahay marba waxa miisaanka la saarayo si u xarakaysan yahay baa loo xarakaynaya kaa miisaanka la saarayo haddii fadu ay fadxisan tahay caynkuna fadxisan yahay laamkuna fadxisan yahay miisaankana sidii baa loo xarakaynaya oo haddii lagu yihahdo waxaad miisaan saartaa yani markaasi kharaja khada waxaad ka cabiraysaa fadi raadna waxaad ka cabiraysaa caynkii jiimkana waxaad ka cabiraysaa laamkii waxaadna u xarakaynaysaa sida kharaja markaasi mawsuunka sida markaasi u xarakaysan yahay miisaan iyo mawsuun baa la kala yihahdaa mawsuun waa midka meesha la saarayo waa waxaan kafada la saarayo miisaanna waa kafadii lafteedii weeye marka laba shay bay kala yihiin kafadii iyo markaasi kii la saarayay kafadda ayib haddii yani markaasi uu hulaaثi yahay oo caynkiisa uu kasirsan yahayna ficlaad ku keenaysaa oo fadii fatxisnayd waad markaasi kasrinaysaa haddii waxaa la miisaamayo caynkiisa uu damisan yahayna yan markaa caynkii waa loo daminaya taas waa hadduu yahay saddex xaraf oo wada asal hadduu leeyahay haddii uu leeyahay afar xaraf oo wada usuul ah xarafka waad fa baa laga cabirayaa ka labaadna cayn baa laga cabirayaa ka ka saddexaad iyo ka afaraadna waxaa laga cabiraya laan baa laga cabirayaa waa faclala oo kale waxaa lagu yidhi daxraja miisaan saar daxraja daxraja waa kelmad wada usuula weeye dhammaantood wada usuul daalka waxaan ka cabiraynaa fa xaadan waxaan ka cabiraynaa cayn ayib Eh, rada koobaad maxaan ka cabiraynaa rada hore maxaan ka cabiraynaa yani markaasi lam intaas waa facalo wey kelmadda weli kelmad baa sii dhiman xaraf baa sii dhiman oo daxra ja ji baa sii dhiman waana asal idan laamka mar labaad usoo celi maxay ohanaysa daxraja calaa wasni faclala baad ohanaysaa waxaad u xarakaynaysaa siduu u xarakaysan yahay kan la miisaamayo daxraja daalku waa fadxisan yahay xaada ku xigtana waa waa saakin sukuun baa saaran labada dambena waa fadxisan yihiin kan waxaad ohanaysaa faclala ka hore fatxi ka kuxigana sukuuni labada dambena fatxi faclala ayaad ohanaysaa halkan marka waxaa inoogu dhammaanaya ficilkii hulaaiga ahaa oo mujaradka ahaa awsaantiisa ayib ficilka mujaradka ahaa oo weliba yani markaa ficilkii mujaradka awsaantiisa mujaradkii marka mar wuuuqaybsa mar wuxuu noqonayaa hulaai marna wuxuu noqonaya rubaaci halkan waxaa kaaga soo baxay ficilka mujaradka khubaasi ma noqdo bimacanaa afar xaraf eh, shan xaraf ma noqdo shan xaraf oo ficil ah ficil shan xaraf ka kooban oo shanta wada asal ay yihiin arki maysid imaa saddex xaraf buu kuu noqonaya wa imaa afar xaraf buu kuu noqonayaa kama bato wamuntahaahu arbacun in juridaa buu ohanaya ibnu maalik yacni meesha uu ku dhammaado ficilku marka uu mujarad yahay afar ma dhaaf wamuntahaahu arbacun in jurida wa hadduu mujarad yahay wy ayib marka baabkan wuxuu kaga warramaya kii mujaradka ahaa wey maiidun fiihi isagaa inoo soo wada ila wuxuu inoogu qaybiyey mujarad iyo maiid buu inoogu qaybiyey maiid halka kama hadlayo baabkan wuxuu kaga warramayaa abniyat lficli mujarad almujarad faqad almasiidu fiihi ka waxa lagu ziyaadiyey baab gaaru u sheegi doonaa marka mujaradkaas labuu inoogu qaybiyey mid saddex xaraf ka kooban iyo mid afar xaraf ka kooban ka saddexda xaraf ka kooban waa saddex wasni weeyaan facala oo caynka la fatxinayo facila oo caynka la kasrinayo facula oo caynka markaa la daminayo midka markaasi rubaacigana waa hal wasni waa faclala oo miaalkeedu daxraja uu yahay weyaan wuxuu sheekhu raximah llahu aclam waxaad ogaataa biana alficla ficilku darbaan laba qaybood weeye ka bedel mujaradun mujarad weeye mid xuruuftiis wada usul ay yihiin maiidun wamaiidun fiihi mid wax lagu siyaadiyey weeye waa cadfun bikayri caaif baa la yihahdaa yani waxay ku cadfan tahay mujarad laakiin xarfu cadafkii ayaa meesha laga saaray lidaruurati nadmi haakadaa sidaasuna ishtihaara ku caanbaxay labadaa in loo qaybiyo ayuu ku caanbaxay nooc ama qayb saddexaad lama hayo qaybaan mujaradna ahayn masiidun fiihina aan ahayn lama hayo ficilku imaa mujarad inuu yahay wa inuu yahay mid ziyaado wato fa awalun kan hore waa mujaradki buu jeedaaye cindahum cinda sarfiin xaalu ku sugnaaday qismaan laba qaybood weye kaa hore mujaradka laba u qaybsamaya rubaaciyun mid afar xaraf ka kooban whulaaiyu mesha waa ka maqan xarf cadafki cadf min hayr caaif wey rubaaciyu afar xaraf mid ka kooban wahulaaiyu iyo mid saddex xaraf ka kooban afar xaraf mid ka kooban iyo mid saddex xaraf ka kooban cindahum damiirka wuxuu noqonaya sarfiyiin sarfiyiinna lama soo sheegin sarfiyiinna lama soo sheegin marka waxaa la ohanayaa damiirku wuxuu noqonayaa maa fuhima min siyaaq اkalaam sawaadix maaha oo damiirka kaa'ibka waxaa loo celiyaa madkuuru lafduhu iyo madkuuru maadatuhu iyo madkuuru nadiiruhu iyo maa fhima min siyaq اkalaam baa loo celiyaa afartaa shay ayaa damiirka loo celiya haduu damir ghaa'ib yahay madkuurun lafdiga maxaa loo jeedaa shay lafdigiisi lasoo sheegay baad u celinaysaa jaءa muxamadun faakramtuhu baad ohanaysaa huda xagay u noqonaysaa markaas maxamed aad soo sheegtay madkuuru lafduhu madkuuru nadiiruhu mid la aad soo sheegtay tasadaqtu bidirhamin wa nisfihi dirham baan la baxay dirham baan la baxay wa nisfihi dirhamka aan sheegay mid la midana nis baan kala baxay samaadix maaha marka waa madkuurun eesh nadiiruhu mid lamid aad soo sheegtay madkuurun maadatuhu maadadiisa mid lasoo sheegay maadadiisaa loo celinayaa ayib icdilu huwa aqrabu litaqwa cadaalad sameeya huwa xaggee u noqonaya ficilkan meesha yaalla masdarkiisa oo cadli ayaa loo celinayaa madkuurun maadatuhu waxaa ugu dambeeya maa fuhima min siyaaq alkalaam hadal laga fahmay hadalku si u socdo wax laga fahmay baa loo celiyaa sida mowdican oo kale hadda sheekhu sarfiyiin inooma soo sheegin lakiin kitaabkan dhiganayna muxuu yahay waa sarfi maadaama sarfi uu yahay saasa waxaa loogu celinaya markaasi sarfiyin saasaa loogu celinaya naxwo hadduu ahaan lahaana naxwi naxwiyiin baa loo celin lahaa fathaani ka labaad waa kee waa midka hulaahiga saddexda xaraf ka kooban istaqara wuxuu ku sugnaaday bifacala facaluu ku sugnaaday ayib waa miisaan wey waa miisaanki wey bifacala facaluu ku sugnaaday aw facila faciluu ku sugnaaday aw facula facula ayuu ku sugnaaday marka saddexdaa wasni ayuu leeyahay lakiin mid kastaba amilo fara badan oo sidaa ku imaanaya ayuu yeelanaya wa awalun kan hore kan hore muxuu yahay yani waxaa weeyaan waa rubaacigi rubaaciyun hulaafiyun labadooda rubaaciga horeeyey marka kiibu dib ugu noqday hulaafigi markuu sheegay ayuu rubaacigi dib ugu noqday wa awalun kan hore oo rubaaciga ah qadin farad wuxuu la gaar noqday bifaclala wasankaa faclala ayuu la gaar noqday wasankaa faclala ayuu la gaar noqday oo rubaacigii mujaradka halkaa wasni buu leehay faclala oo markaa daxraja markaa lagu tusaalayn karo wuxuu yihi naadimku raximah اllahu tacaala waqaabiru lifacula اmadmuumi cayna bdmi wasطihi اlmacluumi mudaaricu lifaacila اlmaksuuri cayna bifatxi wasطihi اlmashhuuri wajhaani fii taxsibtahi tancim taxir bais yais yabistalih kada tair wuxuu sheekhu raximah llahu tacala wakaabirun ficil mudaaric aabirkaasoo faculo u sugnaaday faculihii almadmuumi la damiyey caynan min jihatcayn laga damiyey min jihatcayn laga damiyey istaqara wuxuu ku sugnaaday kaabirkaasi bidami wasطihi dhexdiisa in la damiyo wasdigii almacluumi la garanayey halkan sheekh wuxuu bilaabayaa raximah اllah cunwaanka qeybtisa dambe abniyat اficl mujarad ficilka mujaradka awsaantiisi uu soo dhameeyey wuxuu eh, ka gudagelayaa wa tasaariifihi ficilka mujaradka tasaariiftiisa tasaariifta wuxuu ujeedaa tasriifku waa gedgedinta laakiin wuxuu ujeedaa in maadi inta laga qaado mudaaric laga dhigo tasriifka uu kuu sheegayo waa in la mudaaracay wax kale maha mar hadduu kuusoo sheegay awsaantii ulaaiga oo mujaradka ahayd iyo wasnu rubaaci markuu kusoo sheegay mar haddaad maadigooda ogaato waxaad ubaahantay inaad ogaato mudaaricooda see loo mudaariceeya midkan mudaarica midkan waxaan ujeeda rubaaciga afar afarta xaraf ka kooban sida loo mudaariceeyo meel dambe ku keeni doonaa arubaaci yani markaa sida loo mudaariceeyo isagaa inoo soo wada lakiin halkan wuxuu ka gudagelayaa saddexdii wasni oo hulaahigu uu lahaa saddexda wasni oo hulaahigu uu lahaa sida loo mudaaraceeyo waana waa tasaariifta uu sheegayo waxa weeyaan sida loo mudaaraceeyo saddexdaa wasni wuxuu ku bilaabay faculu ku bilaabay facula muxuu ugu bilaabay facula wuxuu ugu bilaabay markaasi asagaa markaas ugu hadal kooban xagga hadalka marka laga hadlayo asagaa ugu hadal yar labada kale way ka hadal badan yihiin marka liqilati kalaamihi ayuu sheekhu ugu bilaabay hadal yaraantiisa wuxuu ka cabiray marka haabir buu ka cabiray aabir min abara ayib idaa makasa wadahaba abara waxaa la yidhaahdaa makasa wuu nagaaday wadahaba wuu tegey wa huwa min aladaad buu sheikhu yihi waa kelmadaha loo isticmaalo laba macnoo iska soo horjeeda loo isticmaalaa ayib laba macnoo iska soo horjeeda baa markaa loo isticmaalaa halkan laakiin waxaa loo jeedaa haabir macna mustaqbal baa loo jeeda waa ficilkii mudaaric ayuu ujeedaa ayib oo kelmado waxaa jira carabiga fii aanin waaxid laba macno loo isticmaalayo laba macnoo cagsi isku ah cascasa maala waxaa loo isticmaalaya aqbala waxaa kaloo loo isticmaalaya adbara waleyli idaa cascas waxaan ku dhaartay habeenka idaa cascas bimacnaa idaa aqbal markuu soo qaabilo iyo idaa cascasa ay idaa dahaba markuu tago aqbala wa adbar idaa adbara markuu daba jeediyo labadu waa loo isticmaalaya marka yani markaa kabarana kuwaasay la mid tahay marka wuxuuna leeyahay ficilkii wasnigii faculo ahaa markaad doonayso inaad mudaaricayso mudaaricis waa fudude see loo mudaaraceeya awala waxaa laazima inaad keento axad xuruuf mudaaraca afartii xaraf oo xuruuf mudaaraca la odhan jiray mid ka mida waa inaad keentaa mid ka mid a waa inaad keentaa hamzadii nuunkii tadii yadii afartaa mid ka mida waa inaad keentaa waayo ficil aan lagu bilaaban afartaasi ma uu jiro walaa budda fii awalihi ixda zawaaid arbac saaxib mutamim muxuu lahaa saxib ajrumiya waxaa laabud mudaarica awalkiis in laga helo afartii zaaidka ahaa mid kamid ah almajmuucatu biqowlika anaytu ama naaytu ama atayna ama nati xuruuftaasi waa inaad keentaa mid kamida awalka waa inaad dhigtaa isagoo heshidiisi mudaaric kuu noqon mayo wasdigii soo qaad faculaha xuruuftii mudaaracada mid kamid ah awalka u dhig ama hamze ku bilow ama nuun ku bilow ama ya ku bilow ama ta ku bilow kii lagu bilaababa laa bas laakiin hadba qofku macnahu ujeedo ayay ku xihantahay waxa uu ku bilaabay ficilkii faculaha marka wasnigii faculaha marka lagu bilaabo xuruufta mid ka mid ah mudaaric buu isku bedelaya markuu faculo ahaa mudaaric ma ahayna maadi buu ahaa laakiin markaad xuruufta mid kamida ah ku bilaabato muxuu noqonaya markaasi mudaaric buu noqonaya haddaba markaad xaraf mudaaricada awalka aad ka dhigto xarafka marka horeba damisnaa damihii udaah markuu maadi ahaa facula soo ma ahayn sharufa soo ma ahayn sharufa sharufa xarafkee damisnaa rada soo ma ahayn raduna maxay ahayd caynulkelima caynulkelimay ahayd ama wasdulkelimay ahayd xarafkii yani markaa damista damihii udaa daa awalka xarf mudaaraca dhig awalka xarf mudaaracadii dhig markaan mudaaracaynayno sharufa see loo mudaaracaynaya marka ya markaan soo qaadano ama hamsadii aan soo qaadano ya-di noo soo qaad maalan ya waa la xarakaynaya waa la fatxinaya mutamimada waxaan ku aragnay ficilku hadduu yahay yani markaasi hadduu yahay rubaaci hadduu yahay xarf mudaaracadi waa la damiyaa haddii laakiin uusan ahayn rubaaci uusan ahayn oo muxuu noqday saddex xaraf buu noqday ama wuxuu noqday shan xaraf ama lix xaraf buu noqday xaraf mudaaricada waa la fatxinaya marka sharuf oo kale ficilku waa saddex xaraf soo maha markaan mudaaracaynaya xaraf mudaaricada maxaan xarakaynaya waan fatxinaya leanna rubaaci maaha rubaaci hadday tahay waa damin laha waa la fatxinaya markaan fatxiyo xarafkii ku xigay saakin buu noqonaya oo kelmadda ay ka bilaabanayso fadi saakin bay noqonaysaa xarafkii marka horeba damisnaa oo caynka ahaa ayaa la daminaya marka muxuu noqonayaa sharufa yashrufu ayuu noqonaya sharufa yashrufu karuma yakrumu ayuu noqonaya lauma yalumu ayuu noqonaya wahaakada marka wakaabirun lifacula lmadmuumi caynan bidami wasdihi lmacluumi wasdiga uu kuu sheegayo waa cayntii kelmadda wey waa ficilka cayntiisi buu ujeeda wasdi lanna xarafka koowaad fa baa la yihahdaa xarafka koowaad awal baa la yihahdaa kan u dambeeyana akhir baa la yihahdaa kan udhexeeya wey wasdigu ama wasd dheh ama cayn dheh waa isku mid weeyaan marka sidaa waa inad fahantaa marka intaas sheef kaga baxay faculo haddii aad mudaaric ka dhigaysid ficil calaa wasni faculo ka yimid haddaad mudaaric ka dhigaysid xarafkii dhexe dami markaad xaraf mudaaric awal ka dhigto xarafkii dhexe oo caynka aha dami saasuu mudaaric kugu yihi ayib sida marka misaalada aan markaas sheegnay wuxuu marka waqaabirun ficil mudaaric aabirkaasoo lfaculo facul usugnaaday facul waa maadi marka faculo oo la mudaaracayna ujeedaa waqaabirun mudaaric mudaaricaasoo lifaculo faculo usugnaaday faculo waa kii la mudaaracaynayey oo maadig ahaa marka mudaaric laga dhigayo mudaariciisa waqaabirun mudaaric mudaaricaasoo lifaculo usugnaaday faculihii almadmuumi la damiyey caynan mijahata cayn laga damiyey goormuu cayn ka damisnaa markuu ahaa maadiga oo marka maadiga marku maa ohanayay maaa lohanaya shahru ufac caynku waa damisnaa marka almadmuumi faculihii almadmuumi la damiyey oo la goday cayna min cayn laga goday istaqara wuxuu ku sugnaaday bidami wasطihi dhexdiisa in la damiyo ayuu ku sugnaaday marka la mudaaracaynayana xarafkii dhexe oo caynka laftiisii ah ayaa la daminaya wasdigii almacluumi la garanayay almacluum waa iska takmilat weeyaan mudaaricun lifacila lmaksuuri cayna bifatxi waصihi اmashhuuri mudaaricun ficil mudaaric mudaaricaasoo lifacila facilo usugnaaday facilihii almaksuuri la kasriyey caynan cayn ahaan laga kasriyey istaqara wuxuu ku sugnaaday mudaaricaasi bifatxi waصihi dhexdiisa in la fatxiyo waصigii almashhuuri caanka ahaa halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa wasnigii labaad oo ka mid a awsaantii ficilka hulaaiga wasnigii labaad sida loo mudaaracaynayo wasnigood waa soo aragnay faculuhaa mudaaric isna yafculu buu noqday ka soo baxnay wasniga labaad waa faculo wey facula waxaan ujeedaa facila waa bikasra cayn facila sida samica ayib calima iyo kuwa lamidkaa markaad mudaaracaynayso sheekh wuxuu ku leeyahay yani markaasi caynkii kasrisnaa fatxi bifatxi bifatxi wasdihi اlmashhuuri wasdiga inoo tilmaamay waxa weeye caynkii buu ujeedaa marka hadii la yihahdo cayn la fatxinaya iyo haddii la yihahdo wasdulkelima la fatxinaya waa isla meeshii wey isku shay bay ku dhacayaan wasdiga iyo caynku marka xarafkii caynka dhacayay ayaa la fatxinaya oo hadduu maadigii ahaa samica hadduu ahaa samica samica siinku waa fatxisnaa miinka oo xarafka labaadoo dhexdaana wuu kasrisnaa samica marka la mudaaricin maxa la ohanaya yasmacu baa la ohanaya yasmacu yasmacu samica yasmacu ayib calima yaclamu ayaa la ohanaya calima yaclamu marka ficilkaas ulaaiga oo mujaradka ah oo maadigiisu maksuur caynka uu ahaa markaad mudaaric ka dhigayso xarafkii kasrisnaa fatxi kani marka isbedel baa ku dhacay bikhilaaf kii hore facula isbedel kuma dhicin marka la mudaariceeyey caynta xarakadeeda baa loo daayay bas laakiin midkani xarakadii maadiga saarneed caynka miyaa loo daayay maya waa la bedelay lanna asalku wuxuu ahaa maadigu maksuurul buu ahaa mudaaricna maxaa laga dhigay maftuuxul cayn baa laga dhigay mudaaricun mudaari mudaaricaasoo oo lifacila facila usugnaaday facilihii almaksuuri la kasriyey caynan min jihat alcayn fi lmaadi maadiga markay ahayd bay caynta maksuura ahayd istaqara wuxuu ku sugnaaday mudaaricaasi bifatxi wasdihi ka dhexe in markaasi la fatxiyo wasdigii almashhuuri caanka ahaa waa iska takmiilatulbeyt wey mashhuurkaas wajhaani laba weji kaainaani waxay ahan kuwo ku sugan fii taxsib bay ku sugan yihiin tahil bay ku sugan yihiin tancin bay ku sugan yihiin taxir bay ku sugan yihiin baa'is bay ku sugan yihiin yais bay ku sugan yihiin yabis bay ku sugan yihiin talih bay ku sugan yihiin takirna kada kuwaasay la mid tahay taliq bay ku sugan yihiin tabiq bay ku sugan yihiin taxin bay ku sugan yihiin halkan wuxuu noo sheegayaa sheekhu raximah allahu tacaala ee awsaantii hulaasiga wasniga koowaad mudaaracsi waan soo aragnay oo waa facula buu ku imaanayaa yani hadalkiis waa iska kooban yahay waxaa ku xiga wasniga labaad waa facila ficila mudaariceedu wuxuu ku imaanaya yafcalu facila yafcalu intaa markuu inoo sheegay oo beytkor uu ku sheegay qaacidada yani markaasi facila mudaariceeda uu ku imaanayo ayaa wuxuu tilmaamay inay jiraan awsaan ka shaadowday ama kelmado ka shaadoobay qaacidadaas awsaantaas ama kelmadahaas ka shaadoobay ama afcaasha ka shaadowday qaacidadaasi waa laba qaybood qayb waxay ku imaanayaan sidii qiyaaska oo caynka in la fatxiyo ah iyo shaad oo caynka in la kasriyo ah labadu way ku imaanayaan wej qiyaasa oo caynka in la fatxiyo ah iyo wej shaad oo caynka in la kasriyo ah way ku imaanayaan qaybna waxay ku imaanayaan shaad maxdi ah bimacnaa kasre keliyay ku imaanayaan qaybta hore oo markaa labada weji ku imaanaysa wej qiyaasa iyo wej shaadah waa labiyo toban ficil ayuu markaa naadimku tilmaamay qaybta kalena yani marka hal weji ku imaanaysana saddexiyo toban ficil ayuu naadimku sheegay ayib awsaantaas ma kelmadaha labada weji ku imaanaya wuxuu ka bilaabay taxsib uu ka bilaabay xasiba yaxsibu iyo yaxsabu yaxsibu iyo yaxsabu yaxsabu marka la yihahdo waa qiyaaskii weeye yaxsibu marka la yidhaahdana waa shaadkii weeye xasibana wuu maleeyey weeyaan xasiba markaasi wuu maleeyey weeye waa qiyaaska waxaa weeyaan yafcalu ayib wاlkasru calى الshuduud lakin haddii la kasriyo yaxsibu la yidhaahdo waa shaad maca anahu اlafsax asagaana fasiixa isagoo shaadah haddana waa fasiix liannahu luqaةu ahli xijaaz reer xijaaz ayaa waxay isticmaalaan taxsibu ama yaxsibu bay isticmaalaan wa biha quria yani markaasi saasaana la akhriyey yaxsibu yani qira'aadka qaar baa la akhriyey fatxuhuna waxaa akhriyey markaas ibnu caamir iyo xamza iyo caasim ay waxay akhriyeen yaxsabu ama taxsabu ama taha lagu mudaaraceeye ama yaha lagu mudaaraceeye taxsabuna ayaga akhriyeen marka meel kastoo qur'anka kuso aroorto taxsabu waxaa akhrinaya ibnu caamir iyo xamza iyo caasim ba akhrinaya ayib ficilka labaad waxaa weeyaan wahila wahila macnaa waxaa weeyaan wahila arajula yahilu wayowhalu yahilu wayowhalu idaa fazaca waa markuu argagaxa weeye wahila wuu argagaxay ama wuu naxay weyaan ayib ficilka saddexaad waxaa weeyaan nacima nacima yancamu waa qiyaaskii weeye yancimuna waa shaadkii weeye wuu nicmaystay weeyaan wahiy tanacumu wa xusn اxaal wuu nicmaystay xaalkiisaa wanaagsanaaday ayuu noqonaya macnuhu ficilka afraad waxaa weeye taxiru weye waxira ayib waxira yowxaru wayaxiru waxira yowxaru wayaxiru ida اmtalaأa min اlxiqdi markuu urxumo la buuxsamo ayaa waxaa la yihahdaa waxira arajulu yani markaas yowxaru wayaxiru ayib yowxaru marka la yihahdo wowgi waa la sugaya yaxiru marka la yihahdana wowgii waa la xadfaya sababtan waxa wey qaaciday sheegaan waxay yidhaahdaan إida waqacat اlwaawu bayna yaءi maftuuxa wa kasrati laazimة xudifat liwuquuciha bayna caduwatayha waa qaacido sarfiyiintu ay sheegaan qaacidaas maxay tahay wow hadduu dhex dhaco iyo afatxisan iyo kasre laazima hadduu wow dhex dhaco wowgaas waa la xadfaa maxaa yeele laba shay oo cadow u ah bay dhex dhacda oo markaan markaan dhahno waxira yowxaru markaan dhahno yowxaru waxay u dhaay eh, yow eh, yaxiru eh, waxira yowxaru markaana wow waa joogaa laakiin markaan yaxirulena yowxiru la odhan mayo yaxiru baa la ohan wow waa la xadfaya limaada lanna waxay ku qumaysa qaacidadii ahayd ida waqacat waaw bayna yaain maftuuxa yow yadan fatisan wa kasratin laazima yow xi xalaa kasrasan weeyaan xudifat wowgaas waa la xadfayaa liwuquucihaa bayna caduwatayha laba cadow ah ayay dhex dhacday oo ah yaa maftuuxa wa kasra laazima waa la xadfaya marka waxira yowxaru laakiin markay yowxaru tahay wowgu waa la sugayaa limaada lianna kasra laazima kama dambaysa fatxa ka dambaysa markaas wowgu waa la baaqi yeelayaa ayib marka waxirana yani waxaa weeyaan caro ayuu la buuxsamay wey wxira baisa wey baisa ficilka yan markaasi shanaad waxaa weyaan baisa baisa الrajulu yabsu baisa الrajulu yabsu wa e, yabsu wa yabisu yabasu waa qiyaaskii yabisuna waa shaadkii idaa saat xaaluhu marka xaalkiisu xumaado weyaan nacimay ka soo horjeedaa basa basad xaaluhu waa ficilka lixaad weyaan yasa wuu quustay weyaan yasa yasa yayasu wa yayisu yayasu wa yaisu ama yayisu yayasu wa yaisu marka labaduba markaa bilfatxi yayasu waa qiyaaskii wa yaisuna waa shaadki weyaan wuu quustay ida nqaطca rajaaؤuhu markuu quusto weyaan ayb waxaa ku xiga yabisa yabisa uu qalalay wey yabisa shajaru yaybasu wa yaybisu yaybasu waa qiyaaskii yaybisuna waa shaadkii weeyaan idaa dahabat nadwatuhu ama ruuubatuhu shaygu marka qoyaankiis u tag u qalalo baa la dhaha yabisa yabista shajaratu talihu waa ficilka sideedaad weliha weliha yowlahu wayalihu weliha yowlahu waa qiyaaskii wey yelihuna waa shaadkii waa markuu wareero weeye weliha الrajulu ida ida dahaba caqluhu lifaqdi maxbuub markii yani qof uu jeclaa uu ka dhinto oo uu waayo ama maalkii baa dhaafay ayaa la yidhaahdaa markaasi wahila weliha الrajulu fahuwa walhaan waa mid wareersan weeyaan ayb marka weliha yelihu yowlahuna waa qiyaas yelihuna waa qiyaas waa shaadkii wey marka kaa dambe wog waa la xadfayaa لأنa قاacidada ayaa ku qumaysa kdا تغiru waa ficilka sagaalaad weeyaan wira yagiru wa yowgaru yowgaru waa qiyaaskii yagiruna waa shaadkii idaa tawaqada haydan oo markuu aad u caroodo baa la yihahda wagira arajulu wagira arajulu idaa tawaqada haydan oo markuu caro la hurmo markaas uu shidmo u kululaado ayaa la yidhaahdaa wagira arajul ka tobnaad waxaa weeyaan waliqa taliqu waliqa alkalbu weelka waa afka carab geliye weyaan waliqa alkalbu fi linaa weelka waa carab geliye weyan marka waxa la ohanaya waliqa yowlaqu waa qiyaaskii yaliquna waa shaadkii weeyaan waana weelku markuu carab geliyo ayaga ayaa loo isticmaalaa ka koytubnaad waxaa weeyaan tabiqu wabiqa wey wabiqa wabiqa yabiqu wayowbaqu wabiqa yowbaqu wayabiqu wabiqa yowbaqu wayabiqu idaa halak markuu halaagsamo wey wuu halaagsamay marka yowbaqu waa qiyaaskii yabiquna waa shaadkii weeyaan taximu taximu waa ficilka labiyo tobnaad weeyaan waximat ilmarأaةu taximu wa tawxamu tawxamu waa qiyaaskii taximuna waa shaadkii ida اجtahad waa markay wax jabato wax jeclaato ayaa la yidhaahdaa taximu almarأaةu tawxamu mid jabaraysa wey halkaa marka wuxuu inoogu sheegay labiyo toban ficil oo markaasi dulwajayn ah kasrana ku imaanayo shaad ah fatxana ku imaanaya oo qiyaas ah wejhan laba weji kaainan waay ku sugnaadeen fi taxsibu way ku sugnaadeen tahilu bay ku sugnaadeen oo taxsabu wa taxsibu tahilu bay ku sugnaadeen tawhalu wa tahilu tancimu bay ku sugnaadeen tancamu wa tancimu taxiru bay ku sugnadeen tawxiru wa taxiru baysay ku sugnaadeen baysa ayay la weji ku sugnaadeen baysa yab'asu wa yab'isu yaisu bay ku sugnaadeen laba weji yaisu wa yayasu yabisu bay ku sugnaadeen yaybasu wa yabisu telihu bay ku sugnaadeen tawlahu wa telihu tahiru tahiruna kada kuwaasay la mid tahay wawakira tawharu wa tahiru taliqu bay ku sugnaadeen laba weji taliqu tawlaqu wa taliqu ama yaliqu yowlaqu wa yaliqu ta ad lagu waa la mid tabiqu bay laba weji ku sugnaadeen wabiqa yowbaqu wa yabiqu bilfatxi wa bilkasri taximu bay laba weji ku sugnaadeen tawxamu wa taximu washada waxaa shaad noqday inkisaarun kasraa shaad noqday fii maa mudaaric dhexdiisu shaad ku noqday ay fi mudaarici mudaaric buu ku noqday min wamiqa mudaaricaasoo min wamiqa min wamiqa wamiqa xaggeeda xaaluu ka ahaaday ama istaqara min wamiqa mac wafiq lala qabo warim lala qabo wasiq lala qabo wari lala qabo warig lala qabo waric lala qabo wariye lala qabo weliya iyo wawajda iyo waqiha iyo wakima iyo waciqana kadaa kuwaasay la mid yihiin waa cuqu faasir ay icjal degdega weeyaan halkan wuxuu ka warramaya sheekhu qaybtii ka shaadowday wasniga facila oo hal weji ku imaanaysa hal weji ayay ku imaanaysaa wejkaasna waa kasrihii waa shaad maxdi ah weeye ayib lanna qiyaasku wuxuu ahaa in la fatxiyo caynka ayuu ahaa qiyaasku marka caynka haddii la kasriyo shaad bay noqonaysaa ayib waa saddex iyo toban ficil weeyaan saddex iyo tobanka ficil waxay ka bilaabanayaan uu ka bilaabay wamiqa ayuu ka bilaabay wamiqa wamiqa yamiqu ayuu noqonaya bas idaa axabahu fahuwa waamiq wuu jeclaaday weeye waamiqu mid wax jeclaanayo weeyaan marka wamiqa wuu jeclaaday yamiqu baad oranaysa yowmaqu odhan maysid waa shaad maxdi ah ayib mac wafiqa lala qabo ficilka labaad wafiqa wafiqa alfarasu idaa xasuna faraska baa wanaagsanaada weeye wafiqa farasu yafiqu bas markuu wanaagsanaado wakada amru ay saadafa wafiqa amra arinkai buu waafaqay weeyaan ayib warima ficilka saddexda waa warimo wey warima اljurxu yarimu waraman waxaa weeyaan uu bararay weeyaan warima anfuh ida takabara wagadib warima jurxu dhaawac baa bararay warima anfuh waxaa loo jeeda idaa takabara waadiba markuu caroodo ayaa la yihahd warima anfuh yan sanku taagay wey marka warima yarimu baa laohanaya bas warima yarimu ayaad ohanaysaa bilkasri oo shaad ah marka uu bararay ayay noqonaysaa ama uu kibray waiqa waa ka yan markaas afraad weeye waiqa yani wuu kalsoonaaday wey idaa atamanahu actamada caleyh markuu aamino oo cuskado ku kalsoonaado bale waiqa marka yaiqu buu ku imaanaya mudaaric bes bilkasri waiqa yaiqu kasre keliyu ku imaanaya waria waa ka shanaad weye waria almaala maalkii u dhaxlay yariu wuu dhaxlayaa bilkasri bes waria yariu wuu dhaxlayaa kasre keliyu ku imaanaya warika yariku idajaca kaanahu wadaca warikahu cala ardi sintuu dhulka dhigay weeyaan warika markaas alwari waa sinta weeye sintu dhulka dhigo warika yariku shaadkaasuu ku imaanaya bas warika yariku ka toddobaad waxaa weeyaan warica uu xalaal miirtay weye warica can shubahaati yaricu waracan warac xalaal miirat idaa cafa canha markuu shubahaad ka dhowrsado oo iska ilaaliyo baa la dhahaa waric wey fulaanu waric ayaa la yidhaahdaa marka warica yaricu ayuunbuu ku imaanaya yaracu kuma imaanayo weliya weliya wuu tawaliyey weye weliya wuu taweliyey waa ka sagaalaad weeye weliya yuqaalu weliya اamra yelii wilaayatan yani wuu taweliyey ay qarwa minhu waa u dhowaaday ama weliya waa u dhowaaday waa loo isticmaala macaanida loo isticmaalay ka mid tah weliya waa u dhowaaday marka waxay noqonaysaa yelii ayuunba noqonaya shaad ah waa facila ifcilu bay ku imanaysaa wajida wey ficilka tobnaad wajida yejidu waa shaad maxdi ah idaa axaba markuu jeclaado wajida calayh haddii la yidhaahdana yani waa u murugooday weeyaan wajida calayhi iyo wajida lahu wajida lahu idaa axaba markuu jeclaado wajida calayhi idaa xazina markuu murugoodo xusna shadiida ayib ficila ko tobnaad waxaa weeyaan waqiha waqiha lahu yaqihu samca wa aaaca warkiisuu maqlay weeyaan waqiha warkiisa ayuu maqlay wuu aeeca weeyaan waqiha yaqihu shaad buu ku imaanaya ayib wakima wey ficilka layo tobnaad waa wakima wakima yakimu waa shaad maxdi ah ida markuu murugoodo wakima rajul ninkii baa murugooday wey yakim unbuu noqonaya wacia waa ficilka saddexiyo tobnaad wacia yaciqu waciqu faasilo ay icjal deg deg weeyaan marka wuxuu noqonayaa shaad maxdiya ayay noqonayaan intaas saddexiyo tobankaa ficil shaad maxdiya ah ayay noqonayaan wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala washada waxaa shaad noqday inkisaarun kasraa shaad noqday fii ma mudaaric dhexdiisu shaad ku noqday ay fi mudaarici mudaaric ku noqday min wamiqa mudaaricaasoo min wamiqa min wamiqa wamiqa xaggeeda xaalu ka ahaaday ama istaqara min wamiqa ma wafiqa lala qabo wafiqa warimo warimo lala qabo ayib waiqa waiqa lala qabo warito lala qabo warika lala qabo warica lala qabo wariya lala qabo weliya iyo wawajida iyo wawaqiha iyo wakimo iyo waciqana kadaa kuwa lasoo sheegay bay la mid yihiin wacqadu fasiray ay icjal mudaacafu lahu kashalla shalala wasaba laja bara malla malala wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala mudaacafun mudaacaf mudaacafkaasoo lahu facilo u sugnaaday istaqara wuxuu ku sugnaaday kashalla shalalan buu ku sugnaaday wasab buu ku sugnaaday lajuu ku sugnaaday baruu ku sugnaaday malluu ku sugnaaday ay malal halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa markuu inoo soo sheegay facila wasnigaas qiyaaskiisu inuu yafcalu ku yimaado awsaan shaad inuu leeyahay qeyb dulwajeyna oo qiyaas shaad ku imaanaysa iyo qeyb shaad maxdee markuu soo dhameeyey beytkan wuxuu tilmaamaya waxaa la mid a ah, hadduu noqdo facilihii hadday mudaacaf noqoto facila hadday mudaacaf noqoto lafteedu yafcalu baa qiyaas u ah ayib mudaacaf maxaa la yidhahdaa mudaacaf waxaa la yidhaahdaa marka caynka iyo laamku ay isku jinsi yihiin isku xaraf yihiin yani kelmaddan xarafkeeda caynka dhacay iyo xarafkeeda laamka dhacay ayaa isku mid ah waa laba laam waa laba miim waa laba cayn sida kuwan oo kale shallo oo kale shalaala way asalku shalaala yani fadu waa shiin caynkuna waa laam laamkuna waa laam waa shiin iyo laba laam shalaala waa mudaacaf asalka wuxuu ahaa shaalila cafan shaalila buu ahaa shaalila marka waa mudaacaf baa loo yaqaanaa lianna caynkii iyo laamkii baa isku jinsi ah hadduu noqo marka waa la ohanaya yashlalu buu ku imaanaya qiyaasku shalila yashlalu waxaa la mida saba sabiba bu asalkaa sabiba oo facile ah yasbabu buu noqonaya sabiba yasbabu yafcalu buu ku imanaya qiyaasku laja asaga wuxuu aha lajija facila waa mudaacaf wuxuu noqonaya markaasi lajija yaljaju ayuu noqonaya ayib waxaa la mida bara barira bu aha barira yabaru ya bararu haddii la kala fakiyo ya bararu buu noqonayaa ayb malla maalila buu asalku ahaa maalila ya mallu yamlalu buu noqonaya ya mallu buu noqonaya waa la isku idqaamaya yamallu marka eh, shalila yashallu iyo ya markaasi sabiba yasabu lajija yalaju barira yabaru malila yamallu marka ama mudaacaf ha noqdo ama yuusan noqon facilo oo dhan qiyaaskooda yafcalu baa qiyaas u ah ilaa kuwaan soo sheegno shaadka noqday mooyaane intaa marka laga reebo qiyaaskeedu waa yafcalu buu ku imaanaya ama mudaacaf ha noqdo ama yuusan noqon marka shalla shallat yaduhu gacantiisi baa qallashay weye gacantii ayaa shaqadii joojisay way qalashayoo way istaagtay ayib shallat yaduhu tashullu shalalan wasaba wasaba yani marka sabiba waa sabiba yasabu fahuwa sabun ay caashiqun waa mid markaa wax jeclaanaya weyaan saba wuu jeclaaday wey laja wuu madax adaygay wey shayga buu ku adkaystay oo ku madax adaygay ay tamaada fiiha laja fi اkhusuumati yeliju ay tamaada fiiha yani murankii ayuu badiyey oo ku xeel dheeraaday wey bara baro wey yani markaasi fa huwa barun ay taa'icun mid baari sama falaya oo aطyaacaya warkiisa maqlaya wey malla wey malla malla shaya yamulu dajira ayib malla shay yamuluhu ay dajira wuu carooday weeyaan malla malalan malla yamalu malalan waa caradi wey marka tani waxay noqonaysaa un iska takmilo maadaamaan hore usoo marnay qaacido guud inuu soo siiyey afcaasha wixi aan ahayn inuu qiyaas ku imaanay horan usoo aragnay mudaacaf ha noqdo ama isan noqon qiyaasku sidaa un buu ku imaanaya marka mudaacafun mudaacaf mudaacafkaasoo lahu facilo u sugnaaday kashalla shalalan weeyaan wasaba weeye laja walaja weeye wabara weeye wamalla weeyaan malan oo masderkeedu malal uu yahay mudaaricu lfacla maftuuxi cayna bikasri wasطihi اlmaliixi in kaana mila baaca aw ataa wacad aw mudcafa maca luzuumi qad warad wuxuu sheekhu raximah اllahu taعala mudaaricu mudaaric mudaaricaasoo lifacla facla usugnaada faclihi almaftuuxi lafatxi cayna min jihati cayn kainu wuxuu ku sugnaaday bikasri wasطihi dhexdiisoo la kasriyo wasdigii almalixi wanaagsanaa quruxda badnaa in kaana hadduu yahay faclahaasi mila baaca baaca oo kale haduu yahay aw ataa ataa o kale haduu yahay aw wacado wacadoo kale uu yahay aw mud aw mudcafan uu yahay mudaacaf mudaacafkaasoo yan markaasi maca luzuumi laazima ciis ahaaday mudaacafkaasoo qad warad soo arooray halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala hulaasiga wasnigii saddexaad buu inoo sheegaya labadii wasni hore waa ka baxnay waxaan ka baxnay facula qiyaaskeedu yafculu inuu ku imaanayo waxaan kaloo soo aragnay facila qiyaaskeedu yafcalu inuu ku imaanayo awsaanna ka shaadoobeen halkan wuxuu inoo sheegaya facala wasniga saddexaadoo hulaaiga see loo mudaaraceeya wuu u dambeysiiyey labada kale waa ka dambeysiiyey likasrati kalaamiha way ka hadal badanta oo iyado markaasi hadalkeedu waa fara badan facala waxay ku timaadaa mudaariceedu yafcilu bay ku timaadaa yafculu bay ku timaadaa yafcalu bay ku timaadaa dulwajeyn bay ku timaadaa afartaa weji ayay markaasi facala mudaariceedu ku yimaadaa afartaas marka facala mudaarice yafcilu uu ku imaanayo afar shay baa keena iyo wax loo yaqaano shuhro loo yaqaano ayib marka kuwiibu sheekhu inoo sheegayaa kuwa kale asagaa keeni doona goormaha facala mudaariceedu yafculu qiyaas noqonayaa goormaha facala mudaariceedu yafcalu ku imaanayaa isagaa inoo soo wada lakin hadda wuxuu inoo soo hormariyey facala mudaariceedu wuxuu ku yimaadaa yafcilu oo caynka la kasriyo waa goorma waa marka afar shay la helo afartiba hal bayd buu ku sheegay afarta shay maxay yihiin in kaana mila baaca waa facaladu hadday tahay baaco oo kale mila baaca muxuu ujeedaa waa facaladi hadday noqoto muctalulcayni bilya hadday noqoto wey facalo oo caynka ya kaga bugtaa waa sida bayaaca mila baaca tusaaluu ku siiyey baacoo kale hadday noqoto mudaaraceedu yafculu buu ku imaanaya oo baaca asalkeeda muxuu ahaa baaca wuxuu asalkeedu bayaaca ayuu ahaa bayaca calaa wasni facala bayaca calaa wasni facala qaacida ku qumtay odhanaysa idaa taxaraka xarfucilati xarfucilla haduu xarakoobo waa ya-da wanfataxa maa qablahu waxa ka horeyana la uu fatxoomo waa ba'da gulibat اcilaةu xarfu cilihii yada waaa loo bedelaya loo qalbinaya alifan fasaara maada muxuu noqonaya baaca ayuu noqonaya asalka marka bayacuu ahaa kadib iclaal baa lagu sameeyey baaca ayuu noqday baaca ayuu noqday ayib bayaacadaa markaad mudaaracinayso yabyicu baad ku keenaysaa yafcilu baad ku keenaysaa limaada lanna shardigii baa laga helay oo ah facala oo caynta ya kaga bugtaa yafcilu ayuu markaa ku noqonaya mudaaricdu ku imaanaya ayib hal ficil bay sheegaanoo ka shaadoobey hal ficil ayay sheegaanoo ka shaadoobey oo iyo ficil aan lagu keenin waxay dhahan ficilka shaaca ah shaaca asalka wuxuu ahaa shayaca sha yaa calaa wasni ba yaaca sha yaa yani xarf caynka ya baa taale waa muctalu cayn bilya waa facala mar hadday facala muctalu cayn bilya hadday noqotay waxay ahayd in lagu keeno yafcilu yashyu in lagu keena la rabe laguma keeninayo shaau baa lagu keenay yashya baa lagu keenay yashaa iclaal baa ku dhacaya yashaau bay noqotay soomad maaha yashiiu lama odhana yashaau baa la yidhi kaasaa ka shaadoobey ficilkaas ayaa ka shaadoobay marka waa mawdica koobaad weeye haddaad aragto facala ficil calaa wasni facala maadigiis ku yimid oo caynka ya kaga buka mudaariciisu iyo ficilu ku keen wasniga ficilkaasna wuu ka shaadoobay mil in kaana mila baaca aw ataa ataa kole haduu yahay ataa maa muxuu ujeedaa wuxuu ujeedaa muctalu laami bilyaa buu ujeedaa ficil calaa wasni facala ku yimid oo laamka ya kaga buka ficil calaa wasni facala ku yimid oo laamka ya kaga buka haddii uu noqdo facalihii asaguna waxaa lagu keenayaa yafculu baa lagu keenaya sida ata o kale ataa yati ataya wuu asalku aha ataya ya baa u dambeysay laamkii baa ya dhacday marka la mudaaraceynayo yati buu ku imaanaya yati yowma yati bacdu aayaati rabbika yati buu noqonaya ayib waxaa ka shahaadowday abaa abaa yabaa abaayab laguma keena abaayaba baa lagu keenaa kaa marka waxaa loo shardinayaa inuusan noqon caynkiisa xarfulxalq inuusan dhicin xarfulxalq waa la garanaya waa hamze iyo ha cayn iyo xa hayn iyo kha lixdaa xaraf waa in caynka kelmaddaasi waa inaysan dhicin caynka kelmaddaasi waa inaysan dhicin caynka hadduu dhaco yafcal waa lagu keenaya laamkii yaa baa dhacday caynkii haddii uu noqdo xarfulxalqi yafcal waa lagu keenaya waxaa laga soo reebaya hal suuro haddii xarafkii ugu horeeyeyna oo muctal ka noqdo ficilkii laamkiina muctal uu ka noqdo xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in markaasi yafculu lagu keeno marka aw ataa wuxuu u jeedaa waa ficilkii facala ahaa oo muctal laam biliyaa noqday mudaaric yafculu buu ku imaanaya aw wacad wacad muxuu ujeedaa waa ficilkii facala ahaa wasnigii facala ahaa oo fa'da xarafkii koowaad ba loo jeedaaye ka buka muxuu kaga bukaa waaw ama yabu kaga bukaa wuxuu inoo tusaaleyey ki kaga bukayo wacadu inoo tusaaleyey wacada calaa wasni facala xarafkii koowaad fadina wow waa dhacay mar haddii fadi wow u dhacay mudaaricu yafcilu buu ku imaanaya wacada yacidu baa loranaya wacada yacidu yafcil baa lagu keenaya yawcidu buu noqon lahaaye wowgii waa la xadfay yawcidu yacidu baa loranaya halkaas waa saddex waxaa markaasi ka shaadoobay laba ficil wahaba iyo wadara wahaba iyo wadara waa calaa wasni facala labaduba waxaa la lagu keeno wahaba yahibu wadara yadiru baa la rabay laguma keen waaa lagu keena wahaba yahabu wadara yadaru baa lagu keenay labada ficil baa ka shaadoobay kaasna waxaa lagu darayaa oo markaa shardi looga dhigayaa in markaasi xarfulxaqi laamka waa inuusan dhicin xarfulxalqi laamka waa inuusan noqon oo xalqiyu laam waa inuusan noqon mawdica afaraad ama shayga afaraad oo keensanaya facala in ifcil lagu keeno waa markay noqoto mudaacaf mudaacaf weli mudaacaf laazima markay noqoto yani caynkii laamka isku shidan facala ficilkana mafcuul ma qaadanayo mudaacif laazima la yidhaahdaa sida xanna oo kale xanna oo kale xanna yani caynkii waa nuun laamkina waa nuun waa isku idqaami xanna wey mudaariceedu wuxuu ku imaanaya yaxninu buu ku imaanaya waa mudaacaf waana laazim mafcuul ma qaadanayo marka beytka wuxuu inoogu sheegay waxyaalaha keensanaya dawaacida keensanaya ama asbaabta keenaysa in facala mudaariceed yafcil lagu keeno waa afar shay kan koowaad waxaa weeye facaladii haddii caynka ayaa kaga bugto iyo haddii laamka iyaa kaga bugto ataa iyo haddii fa'da ay ka bugto ama wowha kaga bugto ama yaha kaga bugto waa saddex iyo hadday noqoto mudaacaf laazima hadday noqoto afartaa shay haddii facalo laga helo mudaariceedu yafcilu buu ku yimaadaa marka waxaa lagu dardaraya waxbaa lagu dardarayaayo taa hore oo markay tahay muctalulcayni bilyaa markay tahay yani markaasi waxaa ka shaadoobay hal ficil oo shaaca ka shaadowday wax shuruudana ma leh markay noqoto muctalulaami bilyaa markay noqotona waxaa weeyaan waxaa loo shardinayaa inuusan noqon xalqiyu lcayn inuusan noqon baa loo shardinayaa yani markaasi xarfulxalqi caynka wa dhicin ayaa markaasi loo shardinaya ayib waxaa ka shaadoobey yani markaasi abaa ayaa ka shaadoobay abaya ba baa la abaya bi lama oranayo abaya ba baa la oranaya taasa waxaa lagu daraya xarfulxalqi caynka waa inuusan dhicin hadduu dhaco maxaa dhacaya caynka waa la fadxinaya lakasrin mayo waa laga daba tegaya waxaa laleeyahay ayadoo xarfu xalqa caynka hadduu dhacay haddii fa'diina ay yani muctal ay noqoto xaalka noocaasa ah, caynka la fadxin mayo waa la kasrinaya midda ugu dambaysa o wacad waa facalo oo noqotay muctalu alfa fadi bay ka bugtaa maxay kaga bugtaa wow ama ya wowgii buu inoo tusaali waa wacada ya-duna waa sida yasara wacada calaa wasni facala yasara calaa wasni facala marka waxaa la ohanaya wacada yaciidu bay ku imaanaysaa yasara yasiru alfa wey midka ugu dambey waxa weyaan markay noqoto facaladii mudacaf laazima markay noqoto bimacnaa caynki laamka isku shidan ficilku mafcuul ma qaadanayo ayib wuxuu ku imaanayaa isagu shaaj fara badan buu leeyahay laakiin shuruud ma leh yafcilu ayuu ku imaanaya wuxuu sheekhu raximah اllah mudaaricun mudaaric mudaaricaasoo lifacala u sugnaaday facalihii almaftuuxi cayna caynkiisa la fatxiyey kainu wuxuu ku sugnaaday bikasri wasdihi in markaasi xarafkiisa dhexe la kasriyo wasdigii almalixi quruxda badnaa wanaagsana in kaana hadduu yahay faclahaasi mila baacoo kale hadduu yahay aw ataa mila ataa kale haduu yahay aw wacada mila wacadoo kale uu yahay aw mudacafan ama uu yahay mudaacaf mudaacafkaasoo maca luzuumi luzuum maciise ahaaday waa mudaacaf laazima mudaacafkaasoo qad warada soo arooray wallahu aclam